alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayh wala alih wasaxbi waslem wa can caisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baadilu fain dakla biha falaha almahru bima اstaxala min farjiha fain ishtajaruu faالsulطaanu waliyu man laa waliya lah akhrajahu arbacatu ila الnasaa-iy wasaxaxu cawaana wbnu xibaan walxaakim waxaa inoogu dambeeyey xadiiska tilmaamaya laa nikaxa ilaa biwaliyin laa nikaxa ilaa biwaliyin nikaax ma jiro ilaa biwaliyin weeyaan marka laa yasixu weeyaan nafyigaasi waa nafyu sixatina nafyu kamaalin maaha nafyiga marka qaarkood wuxuu noqdaa asalku waa nafyu sixa lagu qaadaya lakin nafyu kamaal buu noqdaa maro badan oo maaha macnaheedu guur dhamaystiran ma jira waxay guurba ma ansaxayo markaa alwaliyu shardu min shuruud annikaax oo gabadhii isma guurinayso weligiina waa qof qaraabadii gabadha aabbaheed baa u mudan haddana aabaheed marka laga yimaado inankeedii baa ku xiga walaalkeedii xagga aabbihii xagga hooye ay ka walaalo ahaayeen kii ay xagga aabbo ka walaalo ahaayeen sidaasay soconaysaa adeeradeed ilmo adeeradeed kolba cidda usoo dhow bay noqonaysaa adilo badan baana caddaynaysa oo qaar soo socdaan ay ku jiraan inaanay gabadhu weli la-aan aanay mehersamaynin ilaahiyna subxana wa tacala qur-aankiisa wuxuu ku yuhi wa ankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum u guuriya waa laga fahmaya aayaddaas waxaa kaloo ku jirta marar badan walaa tunkixu lmushrikiin oo kale ilahay quraan ka sheegay horta aayadda ah. markuu dumarka sheegayay muxuu yihi walaa tankixuu almushrikaat ha guursanina dumarka mushrikaadka walaa tunkixuuna walaa tunkixu almushrikiin ha u guurinina weyn oo dee labada ficil waad kala garanaysa mid waa hulaaثi mar hadduu awalkiisu yahay kan kalena mar hadduu awalkiisu godan yahay waa rubaaci nakaxa u guursaday iyo ankaxa u guuriya baa laga keenay ankaxa markaa yunkixu buu noqonaya mudaariciisi sidaasoo kale rasuulka alay slat slam intaasoo daliil oo markaa axaadiis badan iyo adilo badan iyo ficilkii nabiga aleyh salatu slam iyo saxaabadiisa samayn jireen dee iyagaa markaa cid u guurin jiray oo gabadh sideeda isku guurin jirta la garan maayo waxaa kaloo alle subxana watacala yihi addoommada xataa markuu sheegayo fankixuuhuna biidni ahlihin idanka ehelkooda ku guursada wanaagsan falaa tactuluuhuna an yankixna azwaajahun ha u inay dumarkaasi raggoodii ku noqdaan oo wuxu uhi maca qalbinu yasaar gabadhaana walaalanahay baan nin guuriyey bu hi dabeedna gabadhii ninkii wuu soo furay markii ciddadii ay ka baxday oo dee ay markaa intii uu soo ceshanayay ay dhaaftay ayuu ninkii haddana mar labaad soo doonay bu gabadhii dabeetna waan u diido waxaan ku idhi intan ku karaameeyey oo aan gabadhaa ku siiyo saa kuu yeelay ayaad haddana igu soo furto od igu soo celisay kuu guurin maayo dabeetna aayaddaasu ilaahay soo dejiye aayadda ah falaa tacdulhuna an yankixna azwaajahuna inuu isagu maamulka lahaaba marka xadiiska almihim laga fahmay anaa kuu guuriye bui marka hore markan dambana ilah waa ka yidhi haka cadilina u guuriya sidaa awgeed ba markaa weligu uu laasim yahay haddii weliga la waayo matalan haddii la waayo weligii de horta haddii weligii markaa kolba ka aqrabkaabuu noqonaya lakin haddii cidku aanu weliba lahayn xadiis kale inoo sheegayo fasuldaanu waliyun man laa waliya lahay qofka aan weliba lahayn gabadha aan weliba lahayn tusaale ahaan qaadiga iyo xaakimka ama maxkamadda fadhiya ayaa isagu weli u noqonaya o guurinaya iyada lafteeda xataa isguurin maysa marnaba an caysha radi allahu canha qaalat waxay tii qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi ayuma mra'atin haweeneydii kasta ayuma mra'atin mid kasta oo haweeneya oo nakaxad guursata bikayri idni waliyiha ogolaanshaha weligeeda waxaan ahayn ku guursata isagoon ogolaanin bikayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatilun guurkeedaasi baatil wey waxba kama jiraan haddaba haddiiba ay dhacdo oo ay sidaa ku guursato fain dakala biha hadduu la guri galay ninkii weli la-aanta ku guursaday falahal mahru meher bay leedahay maxay ku yeelanaysaa bima staxalla wixii uu xalaashaday min farjiha xubinteeda ka mid ah xalaashigaa uu xalaashaday awgeed ayay meherkii ku mutaysanaysaa fain ishtajaruu ay fain tanaazacuu haddii ay murmaan oo ay isqabsadaan ciddii awliyada u ahayd ka soo qaad fasulطaanu qaadiga iyo suldaanka mas-uulka ah ayaa waliyun weli waa man laa waliya lahu cidda aan isagu weli lahayn xadiisku markaa wuxuu tilmaamayaa dhowr arrimood inuu markaa saxiixiiba badan tahay allahu aclam gabadh kasta ayuma mra'atin waa caam oo nakaxad bigayri idni waliha idanka weligeeda idankiisa waxaan hayn ku guursata maxaa ku baxay idni buu rasuulku sheegay alayه الslat slaa oo mu odhanin ayuma mraأati nakaxat bgayri waliyin maxaad ka fahmi kartaa sababta maxay tahay maxaa labada cibaaro udhexeeya haye a ah. waxaan ku uhi bigayri waliyin ayuma imra'ati nakaxat bigayri waliyin haddii la ihahdo iyo bigayri idni waliyiha labada cibaaraad wana waxay kula duwan ay ha halkaas halkaasaad caddee waad saxan tahay aye ya idankiisii baa jooga a ah, waxa weeye waa sax weyn weligu cid buu usii wakiilan karaa uu usii idmi karaa marka bikayri idni weliyaha maxaa soo gudagalay isagii inuu meheriyey amba isagii ayaanu meherinbe cid buu wakiishay ciddaas cid ay doontay noqon kartaa ama qaraabadiisa noqon karta ama cid ka baxsan noqon kara wuxu ohan karaa war hebelow inantayda anaa kawlaya adaan ku wakiishay u meheri ninka oo weli u noqo marka tawkiil bay geli kartaa welihaadaas marka bغayri idni waliha tawkiilkii iyo kii kalaba markaa weyaan meesha ku baxaya lakin haddi la bayri idni bغayri waliha haddii dee markaa tawkiil meesha xataa ibaadma ansaxaya bay noqon lahayd saasay noqon lahayd ayuma mrأati nakaxat bغayri idni waliha fanikaaxuhaa baطil ay faasidu wey waxba kama jiraan nikaaxaasi mancaqada maba guntamin weyaan haddaba haddii sidaa uu ninkaasi kula guri garo dukuulku haddaad aragto qur'aanka iyo halkan waa labada qof inay sarkaan ayaa looga jeeda oo gogoli ay dhex marto haddii aanay isba arag inta sidaa loogu meheriyey dee sidaasay ku tegeysaa oo meher kuma yeelanayso tii markaa meherka saxdaa lagu meheriyey baan meherba lahayn marka ya ayuha aladiina aamanuu in طalaqtum الnisaa wain طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum عalayhim min ciddati tactaduuna walam tafriduu lahuna fariidatan waqad faradtum lahuna fariidatan fa nisfu ma faradtum haddii loo magacaabay on lasarag kala barh bay yeelanaysa haddii aan markaa looba magacaabinna mataac bay yeelanaysa in loo waxoogaa la siiyo aan cayneyn ayuma mraatin akaxad bغayri idni waliha fanikaxuha badinu fain dakla biha hadduu la guri galo falaha almahru meher bay yeelanaysaa waayo waa laga yaaba la qaldo lagu yihi waad ansa way waad guur waad ah, guurkaaga u ansaxayaa weli la-aan ba lagu guursa lagugu guursan kara waxa lagu yihi iyo haddii aan laguba odhan oo iyada laftigeedu badheedhay fain dakla biha falaha almahru bay yeelanaysaa guurka saasuu ku baaba horta ma xidhmaayo laakiin meher bay maxay ku yeelanaysaa bima min farjiha waa kan xalaashadee dariiqadii ay qaldan usoo mareen haddii ay markaa isqabsadaan dadkii awliyada haaba markaa meesha ku jirta fain tanaazac alawliyaa oo idhahdo waan guurinaya mayaha guuri gabadha kada saas oo isiman yihiin ka soo qaad afar nin oo walaalo ah oo labaduba afartuba markaa ashiqaa u ah oo isku wada daah may dhici karta afar isku wada daah ya sidee bay ku dhici karta afar isku wada haday mataano yihiin hadday laba bahoodiina ka horan isku maraan in ay dhasheen oo <laughs> laba mataanood iyo laba mataanood ay yihiin meene meena wax dhici kara ahayn kama soo qaad inay saa iskugu dhow yihiin iyadoo asbaabo kale markaa la eegayo xataa aan da-do kaliya la eegayn in marka qaarkood kii laga weynaaba la horreysiin karaayo hadduu markaa rushdiga iyo xagga aqoonta iyo waxyaala badan u garanayo iyo wax lamid ah saas waxaa leeyahay wilaayadoo dabata way isqabsadeen oo way kala bixi waayeen wilaayadaasi gabadha wilaayadeedii cid kale haddii aan la oo meeshaa tacdiilin ay marayo yaa loo gudbinaya fasulطaan waliyun man laa waliya lah tii ay isqabsadeen iyo iyo tii bilaa weliga haydna iyaduna markaas dee kama sii darano suldaankaas mary suldaanku waa madaxweynihii waa ciddii uwakiishay waa qaadigii waa ciddii dhulka gaalada haddaad joogto dhul gaala haddaad joogto oo dee gaaladu wilaayo ma laha wilaayadood meel aqbalaya muslim baa shardi ahaa soo qofka weligahay inuu muslim yihi qofka matalan shaykhu lqabiila ama dadkaa mas-uuliyi meesha degan ee muslimiinta cidda qofka u mas-uulka unba ayuunba halkii weliga ugu jiraya وعن أبي هuريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم qال wuxu uhi laa tunkaxu la guurin maayo alayimu gabadha carmasha ah xataa tustamra ilaa laga idan qaato walaa tunkaxu la guurin maayo albikru gabadha gashaantidaana xataa tustaadana ilaa laga idan qaato tustaamar markaa tustadan bay laba qaalu waxay ya rasuul allah rasuulka ilaahayow tan yaree aan gashaantiden markaa guur hore soo marin wa kayfa idnuhaa idankeedu sidee buu noqonaya qaala wuxuu yihi rasuulku alay slatu slam an taskuta inay aamusto mutafaqun caleyh xadiiskan horta xadiiska kalena ku daray وعن بن cabاs radي الlahu canهuma ana nabiya slى الlahu عalيه waslم qala wuxu uhi aلthayibu gabadha carmashahi axaqu iyadaa u mudan binafsiha nafteeda min weliha weligeeda iyadaa uga mudan weligeeda iyada ka mas-uulka ah maadaama ay qof waayo araga ay tahay iyadaa uga mudan nafteeda oo taladeeda ayaa lagu soconaya walbikru tii gashaantida ahaydna tusta'maru ay tustaadar waa laga idan qaadanaya wa idnuhaa idankeedu sukuutuhaa inay aamusta weyaan rawahu muslim wa fii lafdin laysa lillaysa umuu ahaanin lilwaliyi weliga maca thayibi gabadha carmasha amrun wax arrina kuma laha iyadaa hawsheeda maamulnaysa walyatiimatu waa gabadhii agoonta ahayd lakin macnaa iminka jeedo qaangaarhka ahayd tustamar ay tustaadan waa laga idan qaadanaya rawahu abu daawuud wالnasaa-iy wa saxib ibn xibbaan maadaama weligii xadiiskani wuxuu tilmaamaya xadiis kaleo aynu arki doonaaba inaan horta shuruudda nikaaxa uu ka mid yahay arida min aطarafayn labada qof inay raalli kale yihiin oo wax ijbaar la idhahda weligu ma samayn karo gaba weligu u guurinaya gabadha laakiin ikhtiyaarkeeda lagu soconaya inay raalli ka tahay hadday leedahay ninkaa raalli kama yihin laguma qasbiy gurigaasna ansixi maayo ninkiina lama qasbi karo cid aanu isna raalli ka ahayn lagu qasbi maayo guurkaasina ansixi maayo hadday saasi dhacdo haddaba weligii maadaama isaga laftigiisu isagu bixinta iyo hibeyntaasuu leeyihi laakiin ikhtiyaarka gabadhu inay raali ku tahay inaanay raalli ku ahayn iyadii baa leh dumarkii laba weeyaan imaa inay tahay gabadh guur hore soo martay oo athayib iyo alayim waxay koobsanaya gabadhii mudallaqada ahayd ee la furay iyo tii laga dhintay labadaba ay koobsanayaan iminka halka la joogo oo almuhim gabadh guur hore soo martay hadday tahay iyadu waa waaye arag oo ay ka dhiiran tahay gabadhan kale isla markaana waay de waxa laga yaaba inay da ahaan iyo caqli ahaan iyo marar badan ay wax badan ay garanayso oo ragga xaggay ka qiimeynaysa meelahay ka qiimeynaysa ay ka duwantahay inanta waxay ka qiimeynayso hadalkana ay kaga dhiirantahay tan kale dabeed marka weligii wuxuu odhanaya ilan ikhtiyaarkiiyadii weydiinayaaye heblaayoy hebel ma kuu guriyaa hadday aamuso gabadhay carmashahay laga qaadan maayo inay raali ku tahay laakiin tii yarayd hadday aamusto buu nebigu uhi alayh isalaatu wasalaam marka la hebel ma lagu guuriyaa hadday aamusto maxay noqonaysaa inay raalli ku tahay oo kuwa ku maahmaahi jiray assukuutu calaamatu rida haddina waxaas masaail saasa u qofku aamuso sukuut calaamat rida waa calaamad tilmaamaysa inuu raalli ku yahay waxay ka xishooneysaa haayay guri ayaa lagaba ka xishoonta hadday hadday nacam tira ka war hadday tiraahdo ila rasulku wuxu uhi idnuha sukuutaha waa inay aamusto haddayba tiraa haaya halai guuri dee markaa warku u cadiyaba laakiin culimada qaarkood ba halkii ka gaadhay waxay yidhahdeen gabadhaasi loo guurin maayo markaa waxay khilaafsan tahay xadiiskii an taskuta an taskuta haddayba oydo ka warran markaa hebel hebel ma lagu guuriyaa oohin bay qabsatay waanay dhacda marar badan amba qosol bay ku dhufatay way ka hadleen culimadu taana oohintaasi waxay ka dhigan tahay inaanay arrintaa ku qanacsanayn bay u badan inaanay raalli oy ka xishoonaysaa laakiin qosolka waxa laga yaba sida cagsigeeda inuu noqdo marka culimada qaarkood baa oohinta iyo waxaa kasii hadlayo dee hadallada kale sii sheeg sheeg oo yihi bal waxaa la eegaya ilmadani inay kulushahay iyo inay qarowda <laughs> waxaasina wax mudda inaanay inaanay wax soconaya aanay ahayn markaa dadkaasi xeerka xishoodka wuu ku jiraa laga qaadanaya de ila nimanka mala saaba maaha ya laakiin xishoodkaa hore iyo dadku dee siday taagan yihiin way <clears throat> inta badan qofkan waxa laga qof aada u yarna inay tahay oo qaangaadhu markaasa ah. alyatiima yatiim waa qofka agoonkan qaangaadhi lakin iminka alyatiima macna aljaariya aلsagiira weya alati qad balaqat lakin markaa qaangaadhi xadiiskan haddaba qolada yidhi gabadha carbashiyadaa isguurin kartaa oo iyadu uma baahno weli baydha iyadaa isguurinaysa soomaaliduna baabkaa xagga fudaydku may ka raacaan iyagu markay doonayaanoo sheekadaasi dadka way ku dhex faafto gabadha carmashahi soo talina iyadaa isguurisa waxyaalay ka xadiiska ka darishada waxaa kamid ah, a athayibu axaqu binafsiha min waliyiha iyadaa uga mudan nafteeda iyo laysa amrun wax arrinaba kuma laha markaa maaha macnaheedu say culmadu yidhahdeen wayaane ugu mudan nafteeda waa maxay tan yari markay aamusto bes saasaa lagu guriyey soo maha wax kale ma jiraan oo aamuskaasaa lagu socodsiin tani hadday aamusto sidaa lagu socodsiin maayo iyadaa la eegaya hadalkeedaa la eegaya waxay ku hadasho qofkii baa loo bandhigaya la waa loo sharaxaya faahfaahin badan baa la siinaya ninkaad guddoonayso ninka guddooniya waynkaa waayo waxaa laga yaaba inay guur hore kusoo dhibaata kasoo qabsatay oo aanay dee ku degdegaynin iyadu aanay degdegaynin ee ay leedahay bal qofkan ii sheega horta siduu yahay sifooyinkiisa iyo aan eego aan iska hubsade siduu yahay marka weligu bixinta mooyaane amar kale iyada amarkaa iskale oo ta waxay faahfaahinta iyo wa shuruucdu ay dhiganayso iyo waxaas oo dhan laakiin ta yar marka la weydiiye ma lagu guuriya haba aamuste waxba shardiya iyadoo dhigama sidaa loogu guurinaya weyn ee maaha waa weli la-aan maaha intaas waa daliilo kalena way tilmaameen haddii la gabadho markaa iyada isguurinaysaa markaa xumaantii iyo farqi uma dhexaynayo iyo tan kale mar haddii la ihi gabadhu nafteeda guurin mayso horta xadiiska dabeyn ku gaadhi insha allah tustamar iyo tustaadan macnaha waa isla mid tustamar amarkeeda la la sugaya weyan amarkeeda ayaa la sugaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم qال wuxuu uhi laa tunkaxu الأyimu la guuri maayo gabadhi carmash ahayd xatىa tustamara ilaa laga amar qaato marka arrinteeda faahfaahinteeda la doono walaa tunkaxu la guuri maayo albikru gashaantidina xataa tustadan ilaa laga idan qaato qaalu waxna ya rasuul الlah wakayfa idnuhaa tan yar idankeedu waa sidee qala wuxu uhi an taskuta in aamus وعن بن عabاس رضي الله عنهma أن النبي صلى الله علي sل قال وxu uhi الثayibu أحaqu الثayibu carmashi axaqu iyadaa uga mudan binafsiha nafteed min weliha weligeed xagga marka la eego inaanu qasbi karin iyo inuu arrinta faahfaahinta iyo wax lamid ah walbikruna tustamar waa laga qaadanaya wa idnuhaa idan qaadashadeeduna sukuutuhaa aamuskeeda weeyey wa fii lafdin laysa lilwaliyi weligu mu weligu kuma lahaa maca thayibi amrun laysa umu ahaan lilwaliyi marka amrun soo horeysay waa layse isamkeedii lilwaliyina waa khabarkii markaa laysa amrun arrin umu ahaanin lilwaliyi weligii maca thayibi ayibkii amra kuma laha walyatiimatu tii yaraydna tustamar waa albikriba markaa udhigan tahay waa laga idan qaadanaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه sل رsulku وu laa تزawiju almarأaة الmarأaةa laa تزawiju guurin mayso almarأaةu haweeneydu almarأaةa haweeneyda kala guurin mayso walaa تزawiju اlmarأaةu gabadhu guurin mayso iyo haweeneydu nafsahaa nafteedana guurin mayso rawahu iبن maaجة wdar qudniy warijaalhu ثiqaat xadiiskana wuxuu caddeeyey inaanay gabadhu weli ka noqon karin gabadh kale hooyadii inaanay inanteeda weli aanay ka noqonayn nafteediina iska dhaaf inay gabadh kale weli kasii noqotay nafteediina aanay guurin karinba marka marka laa tusawiju lmarأatu nafsaha rasuulku alay slat slam muu kala saarin halkan almara buu yihi soo maha amba ha noqoto tu yar amba si weyn ha noqoto oo wilaayada ragga iska leh oo loo daayo haddii la waayo cid weligeedana wataa xaakimka ayaa ayaa halkii ugu jira weligii ugu jira mar hadday gabadhi aanay guurkii iyo inanteedii aanay guurineynin inay imaaro iyo madaxnimo qabatana hadalkeedaba daa saa godbee markaa aan madaxnimo iyo maamulna loo dhiibeynin maamul gaarahoo dee iyaga u gaara tusaale ahaan dumarkii oo kale dumar is haysa hadday gabadhi tira anaa idin kala saarayo oo arrintaa ku xeel dheer waxyaalaha dumarka iyo gaarka waa gaar amaba dee ay jaamacad maamul ka noqoto amba iskuol amba wax lamida ah, oo kale amba ganacsi gaara ka noqoto laakiin madaxnimadii wilaayada amba wasiir ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama qaadi ha noqoto a gabadhu ma qabanayso hawshaas farqi baa udhexeeya dee waaqica inay ka jirto inay waaqic arrintaasi ka dhacday iyo iyo inay banaantay tahay farqi baa udhexeeya labadaasi iskaa ka qaldamin waad fahantiin soo ma weliba oo laga yaaba qaar wadaadii ay ufatwoodo inay yidhahdo way qaban kartaa gabadha madaxweyne mooyaane wixii ka hooseeya way qaban kartaa ay yidhahdeen waxba haddii ciday tala qabanayso markii nebigu alay slat slam geeriyooday ee raggii ee saxaabaduna ay geeriyoodeen badankoodii dee dumarkii nebiga oo aad u ahlulcaqli ahaa oo cajiib ahaa cilmi iyo akhlaaq iyo diinba oo halkay ka soo jeedaan aynu garanayno caaishaa la odhan lahaa adigu tali ya ama wasiirka qoyska noqo amba madaxweyne haba noqo amba halkaa kaleba noqo ayay lagu odhan lahaa dee وعن نافع عن بن cمر qال نهى رsuuل الlahi صلى الله عليه sلم rasulku wuxuu diiday عن الشhغاar shikaarkuu diiday uu inoo fasiray shikaarki wuxu uhi wالshikaaru an yuزawija الrajulu ninku waa inuu guuriyo ibnatahu inantiisii muxuu ku guurinaya calى an yuزawijahu inuu u guuriyo alآakharu ka kalena ibnatahu inantiisa walaysa beynahuma صadaaq wax mehero udhexeeyaana aanu jirin mutafq caleyh watafaqa waxay isku waafiqeen bukhaari iyo muslim min wejhin aakhara weji kaleo xadiiska ah calaa ana tafsiira shikaari min kalaami naaficin shikaarkan fasiraadiisna la yihi an yuzawija maaha hadalkii nabiga alayh slatu slam hadalkii cabdillahi ibn cumarna maahe laakiin taabicigii naafici la odhan jiray oo mawla ibni cumar ah ibni cumar baa xoreeyey oo xadiiskan uu kaso wariyay waana silsiladaha ugu asaxu asaniid la ihahdo malik can naafic can ibni cumar watafaqa waxay isku waafaqeen mawjhan akhar cala ana tafsir ashikaari min kalaami naaficin ee hadalkii cabdillahi bin cumr wuxuu ku joogay nahaa rasuulu llahi sala la ala sl an ishikaar lakin tafsiir dee wanaagsan oo se la fahmayo wuu saaray waay xadiiskan wuxuu tilmaamaya meherku inuu daruuri yahay sidaynu horaba usoo marray oo gabadhaa meherka in loo magacaabo shardi maaha meherka waa laba maga hadii la iga aamusoon meherba la magacaabin gabadhaasi waxay yeelanaysaa mahrulmil wa kuwa iyada la derajada ahi meherkay qaataan oo kale yeelanaysa in la magacaabana waa sunay wanagsanta haddaba haddii la dhaa haddii labadii qof ay xataa iskursina hahdaan meherkaba aynu iska dayno gabadhi xataa tirahdo wax meheral iyo laysiinin waan meherkaa iga daay guurkaasi ansixi maayo ambaba haddiiba u dhacana mehrulmi mahrulmithli bay yeelanaysa mahru hadhow iyadu markay gacanta ku dhigto xoolaha iyo laliyadaa leh ha ka tanaasusha hadday doonto oo hadday doonto isagii ha siiso wax ka dayso amba wax lamida haddaba laba qof oo mid waliba weligii ah ninkani inantiisii buu weli ka yahay nin buu u guuriyey kanna markaa kaa uu guuriyey isna inantiisii buu weli ka yahay marka waxay dhahdeen aynu isweydaarsanno laakiin de isku tuuroo lacagti meesha ha ka baxdo adnaynan baad faa'iday annaynan baan faa'ideeyey meeshaa waxa lacag leedhayo jira wax meher leedhayuu jira taa wuu diiday nebigu calayhi isalaatu wasalaam laakiin hadday cagsigeeda tahay ka waran arrintan rasuulku guurka ma diidin lakiin muxuu diiday in la sameeyo meherka meesha inaga saaro laakiin hadduu nin waliba ihahdo inantaydan ku siiye adna ku siiyo mid waliba meherka uu magacaabo dee guurkaasi shuruuddiisiibuu dhamaystirtay oo weli baa jiro oo welibaa dee mid kasta bixiyey ibnatahuna waa tusaalon uktahu cid kastu weli ka yay bay noqonaysaa uktahu hadday idhahdaan laba nin laba labadi dumarayn walaalahayn bayn isweydaarsanayna oo meherkii meesha laga saaro waa kuula midun bay noqonaysa tanina waay su-aal baan idin weydiinaya oo ahli xidhaale laba nin baa ayaa laba hablood ay dhaleen bay isdhaafsadeen oo shuruuddiina way waafajiyeen oo meherka way bixiyeen laba wiil bay dhaleen labada wiil maxay isku yihin waay shaqo gurigu qaato ka socda وعن iبن cabاs radي الlahu canهuma ana jaariyة bikra ana jaariyata bikra inan yar oo gashaanti ah ay atat nabiya sala allahu alay sl nabig u timid oo fadakarad waxay sheegtay ana abaaha in aabaheed zawajaha uu guuriyey wa hiya kaarihatun iyadoo dhibsanaysa aabaheed baa nin u guuriyey iyadoon raalli ku ahayn fakhayaraha nabiyu sala allahu alay slm nabigu ikhtiyaar buu siiyey khayaraha bimacnaa inay ninkaa la siiyey ee dhibsanaysa iskala joogto iminka iska saa ku joogtay iyo iyo inay iskaga noqoto oo guurkaasi ay ka noqoto maadaama aanan raalli ka ahayn guurkaasi ma ansixina rawaahu axmedu wa abu dawuud wa ibnu maaja wa ucila bilirsaal xadiiska waxaa lagu cileeyey irsaal ma mursalba mise waa mawsuul inuu markaa mawsuul yahayna way badantay xadiisku macnaha u tilmaamaya si kastaba waa sax weeyaan waa inan gabadhii qofkii weli aabuhu ma qasbi karo inantiisa cid aanay raalli ka ahayn ma qasbi karo kuma qasbi karo talo wuu ku yeelan karaayo markay soo istaagto dee waxyaalo badan buu usheegi karaayo oo uu ku qancin karaa taasi waa wax iyaga u yaala lakin wax qasab lahaa qof guurkaasi maba ansaxaya ana jaariyata bikran atat nabiya salى allahu alay slam fadakrad waxay sheegtay ana abaha zawajaha inuu guriy wahiy zawajaha inuu guriye wahiya kaariyatan fakhayaraha nabiyu sala la alay sl nabiga ikhtiyaar siiyey وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu uhi أyuma امرأaة haweenaydii kasta ee زawaجahaa ay guuriyaan weliyaani laba weli ay guuriyaan fahiya iyadu lilأwli kii horeeyey oo ahaatee minhuma labadooda ka mid a ah. rawah أحmed والأربcaة وxasنhu تirmidiي haddii laba weli oo mid waliba dee gabadhan wilaayo uu ku leeyahay gabadhii uu guuriyo kani ku siiyey nin kaluu siiyey inaanay sogeyn baa laga yaabaa labadaasi inaanay aanay sogeyn baaba iska dhici karta marka haddii labadaasiba dee weligii way dariiqii way soo mareen oo welibaa wax u guuriyey soo maha kii hore guurka dambe ma ansaxaya weyaan ka hore unba ansaxaya hadday isku wakti keliya dhaceen haday ha isku wakti keliya dhaceen labaduba baadil bay noqonayan ka kac bay noqonayan haddii laakiin midkoodu horeeyey sidau nebigu sheegay alay slat o slam fahiya lilawali minhuma حسن البصري can samura بن جندب waa kuwa culimadu halkaa xadiiskaas ka tirahdo waa mursal waayo waxaa la isku haystaa xasan albasri samura miyuu wax ka maqlay waa arrinta aad bay culimada dee xadiiska iyo mustalaxu sheegay waayo haddii laisku hayso waxba kama maqan laleeyahay dee cid baa udhaxaysa noqonaysa xadiiskina markaa muxuu noqonayaa ma rafacahu taabiciyu ilى nabiyi salى الlahu alay slm duna dikri lwasida mursal buha wallahu aclam xadiiskani markaa inuu saxiix yahay ayay u badan tahay marka ayuma mra'atin zawajaha waliyaani fahiya lawli minhuma xasan albasri waa cajiib caalim weyn bu ahay oo in badan in laga waayin hadalada kutubta aan laga waayin isaga iyo saciid ibnu jubayr iyo saciid bn musayibiyo waa raggii taabiciinta ugu fadliga badnaa ee ugu cilmiga badnaa xasan albasri waxaa soo korisay umu salama radi allahu canha oo hooyadii markaa ay addoon u ahayd hadalle cajiib uu leeyahay oo culimadu ay idhahaan qaarkood hadallada nebiyadu shabaha hadalkiisu laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxalli walakin shayun waqara fi اlqalb wasadaqahu alcamal hadal saas oo kale isaga laga soo wariya marka waxa weeyaan laysa aliimaanu bitamani iimaanku wax laiska tamaniyo qofku iska jeclaysa inuu iimaan yeesho un maaha walaa bitaxali wax laisku islaamka iyo shacaa'irtii iyo garhkii wixii la baxo aanu dee waxba kasoo cereyna soo laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxali walakin shayun waqara fi lqalb iimaanku qalbigu degaayo maxaa ka maxaa ka run sheegay inuu iimaankaasi run yahay iyo kale camalka uu qofku dibadda ka sameynaya waa hamaradiisi وعن jaaبir qال qال rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم أyuma cabdin addoonkii kasta oo taزawaja guursada bغayri idni mawaalih ogolaanshaha awliyadiisa waxaan ahayn amba sayidkiisa aw ahli amba ehelkiisa fahuwa caahirun ay fahuwa zanin alcaahir lilcaahir الxajar alcaahir bmacna zani rawahu أحmed و abu dawud التirmidi kadalika iبn xibaan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa wain kaana fiihi dacfun ayuma cabdin tazawaja bigayri idn walihi addoonku inaanu iska guursanaynin ilaa uu sayidkiisa ka idan qaato mooyaane sida addoontu baan iska guursan ilaa idankeeda ka idan qadato mooyaane ilahay ba yihi fankixuuna biidni ahliina dumarkii addoomadaha lafteeda ayuma cabdin addoonkii kasta ayuma caami tilmaamaysa tazawaja bigayri idni wali mawaalihi aw ahlihi fa huwa caahirun wayzan وعn abi hurayrata radi allahu canhu an nabiya salى الlah alay sl qal wuxu uhi laa yushmacu laysku geyn maayo bayna almarati haweeneeda iyo camati aadadeed walaa bayna almarati iyo haweeneeda iyo wa khaalati habaryati tuf aleyh dumarka muxaramaadka ah ee xaaraamta ka ah qofka qaarkood waxa weeyaan muxaramaat ilى اlabad weligoodba xaaraan bay ka noqonayaan oo kii nasabka oo kale kaga xaaraam noqday qaar baa jira sabab kaga xaaraan noqonaya amad ila alamad marka waa muddo kuwani ku hore maxay ahaayeen ila alamad kuwana ila alamad muddo maala hadduu ninku gabadh qabo walaasheed xaaraan bay ka tahy intay gabadhaa wada joogaan laakiin se haddayba kala tagaan amba ay ka dhimato maxaa u bannaan inuu guurso edadeed amba habaryarteed xaaraan bay ka tahay laakiin haddii ay meesha ka baxdo midkood way u banaanaan satiga oo alla subxana wa tacala xurrimat calaykum umahaatukum afar iyo toban arrimood halkaa ilahay ku sheegay waxa kaloo ku jira oan xadiisku uu sheegay labadan laa yujmacu bayna almarأati wa caamatiha walaa bayna almarأati wakhalatiha xikmadda ku jirtaana waxay tahay waa ku inta badan dee dumarkan la wada qabo nooc dagaalaba ka dhexeeya oo maxaa la idhahdaaba markooda horeba maxaa loo yaqaana bal dumarka la wada qabo ya carabi baan sheegaya dara'ir maxaa la idhahdaa dara'ir mufradkeeduna dara mid waliba ta kale la dhib mudanaysaa wey oo dee raalli kuma aha oo xoogaa tartana dee ka dhexaynaya haddaba haddii dee gabadhii iyo habaryarteed dee waa qaraabo goys baa meesha ka dhacay oo habaryarteed bay amba eedadeed waa xikmadda culimada qaarkood ay yidhaahdeen qaraabada halkeebaa lagu xadidaya waxaa lagu xadidaya cid kasta oo haddii soo qaadi lahaa in dumar laga dhigo guurkiisu xaaraan ka noqon lahay haddana qofka habaryartii eddadii ya adeerkii waxay markaa ay sii dhaleen qaraabay noqonayaan saasay dadkaasi qaraabo ay ku noqonayaan haddiiba ay dhacdo markaa ninku inuu gabadhiyo isku geeyo walaashii walaasheed ambaba habaryarteed guurkaasi ka kac buu noqonaya hadduu mar wada sameeyey haddii kalena ka dambe tii labada dambeysay ayuubaa meesha ka baxayso guurkaa dambaan ansaxaynin kii hore ansax bu ahay وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxu لا يشبع لsku gelmaya بين المرأة وcamatiha iyo edadeed walaa بين المرأة وkhaalatiha متفق عalيه laakiin maxaa laga qaatay laba ilmaadeer ma la isku gen karaa ya kolleyba de waa laga sii wanaagsan mooye lakin xaaraan ma وعن cثمان رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sل رsulku uhi laa يnkixu laa yankixu guursan maayo almحrimu qofkii xarmaday qofkii xajka xidhay amba cumro xidhay walaa yunkaxu walaa yunkaxu loola guurin maayo rawahu muslim wa fii riwaayati lahu walaa yakdubu geed fadhiisan maayo oo khidbadiina samayn maayo wazaada ibnu xibbaan walaa yukhdabu calayhi isagana loo geed fadhiisan maayo laa yankixu ay linafsihi laa yankixu linafsihi wey markaa oo ficilkii talaadka laa yunkixuna way jirtaa waxaa idin qoran idinka laa yunkixu soo maha ya laa yunkixu bikasri اlkaaf haddii la ihahdo guursan maayo guurina maayo waana sax isagu guursan maayo naftiisa cid kalena weli kasii noqon maayo oo cid kale u guurin maayo walaa yunkaxu la guursan maayo oo hadday gabarh tahay tusaale ahaan la guursan maayo kale wey geed fadhiisigii oo xataa laftigiisa wasiilo u noqonayana samayn maayo walaa yukhtabu caleyhi loo soo geed fadhiisan maayo hadday gabar tahay loo soo geed fadhiisan maayo walaa yukhtabu caleyhi wax kale ixtimaashaa isaga cid looga soo geed fadhiisan maayo la maayo inantaada nasi inta maadaama xajka iyo cumradu ay yihiin cibaado inta badan markaa xataa dee labadii qof isqabibal markaa laga joojiyey mucaamaladi dhexdooda guur cusubna hadalkiisabada وعن بن cabاs رضي الله عنهma qال وxu ui تزوج النaبiyu slى الlaه علي sلم nebigu waa guursaday maymunata maymunuu guursaday maymuna bint الxاris alhilaaliya radي الlahu canha wa huwa mxrimu isagoo mxrimu guursaday mutafq عaleyh wlmslim mslim wuxuu wariyey can maymunata nafsiha maymuno laftigeeda wuxuu ka soo wariyey ana nabiya salى الlaه alay sl nebigu taزawajaha uu guursaday maymuna wa huwa xalaalu isagoo xalaala maymuna bint الxaris alhilaaliya waa khaalatu cabdillahi bn cabaas khaalid ibn waliid waxay habaryaru tahay khaalid ibn waliid iyo cabdillahi bn cabaas horey inuu soo marray xadiiska qaarkood cabdillahi bn cabaas inuu lahaa waxaan uheyday gurigii habaryartay muymino oo gurigii nabiga alay slat slam markaa salaadii marku kitab sa haddaba waxay ku dhimatay maymuna rasuulku wuxuu ku guursaday bisarifa meel sarif la ihahdo ku dhow magaalada maka oo iminka markaa qabrigeedii xataa la calaamadii shadayr loo sameeyey macna waxyaalaha cajiibka oo kale waxaa kamid a ba ihahdeen halkaasuu ku guursaday halkiina way ku dhimatay dhowr kontonkii hijirada wakti dambe oo in badan de nebiga ka dameysa alay isalatu wasalaam labadan xadiis way iska hor imanayaan si toosa ah marka markaa kala duwanyihin xadiis kore muxuu tilmaamaya wa محرم muxrimun xadiiskan dambana wa huwa xalaal waana isla qof keliya haddii la odhan laha waa qadiyado kala duwane sidaa awgeed de waa ti axaadiis soo barray nabiga xadiiskan hore baynu arkeyni markaa muxrimku inaanu guurka iyo arrintaa midaba aanu sameyneynin inuu isagu guuriyo inuu guursado inuu geed fadhiisto in loo geed fadhiisto wax lamida waxaaso dhan inaanu jirin sidaa awgeed markaa culimadu labadan xadiis marka waafajinayaan kolley waxaan filaya in musطalaxa kusoo marteen ama ad kuso mari doontaan marka sida la isku waafajiyo axaadiista oo axaadiista markaa iska hor daahirkooda tucaarud yahay marka hore haddii lagu dadaali karo in la iswaafajiyo la iswaafajinaya haddii kalena tarjiix baa loo leexanaya haddii tarjiixa la kari waayo idiraa baa jiro saasaa faraa laga qaadaya marka waxaa loo waxaa lagu dadaalay in tarjiix lagu sameeyo waxaa leeyahay xadiiska labada horta xagga sixada marka la eego waxyaalaha wax lagu rajaxadda sixada ka mid ah lakin imika sixadii ka hor imanaya waxa weeyaan maymuna waa saaxibulqisa iyaday qisada ku dhacday gabadha la guursaday waayo waa maymuna soo maaha marka iyadii baa nafteedii ka warrantoo tiri wahuwa xalaalun cabdillahi ibnu cabaasna dee isagu markaa arinta inuu goobjoog haaba laga yaaba marka waxa waxyaalaha lagu kala rajaxo ka ah saaxibulqisaha waa lagu horreysiiyey qofka kale kii qisaduba ay ku dhacday isaga dhinaca kale cabdillahi bin cabaasina yar buu ahaayo waxa laga yaabaa dee ahaana aan weynay waqtigaas arrintu way sigi karta waxaa kaloo sii rajaxay arrin kaloo ka baxsan oo raafic ayaa wuxuu yihi oo saxaabi haysna waxa uu rasuulku guursaday isagoo xalaal xalaalaho wa kuntu arasuula baynahuma ciddii fariinta u kala qaadaysayna anaa ahaa buy rasuulka iyo alayh slat slam maymuuna ciddii isku xidhaye fariintana u kala qaadayna anigu ahaa wahuwa xalaaluna uu guursaday marka qadiyadda muxrimku sida bay tahay xadiiska hore markaa waa la waa wahmi ka dhici kara cabdillahi bn cabaas culimada qaarkoodna way tawjiina waxay hahdeen wahuwa muxrimun ay wahuwa daakhilun fi muxrim fi lixraam isagoon weli xidhanin laakiin ixraamkii galay ayuu ayuu ujeedaa wallahu aclam waxkamilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah